alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllahi salى allahu alayhi wcala aalih wصaxbihi wslama tasliima kasiira ila ywm اddiin qaala almualifu raximah اllah addarsu altaasicu cashar darsiga sagaaliyo tobnaad mas'alatu zaydi wa zaynaba waxa uu ku saabsan yahay mas'aladii iyo dhacdadii ku saabsanayd zayd binu xaaritha iyo zaynab bintu jaxsh radia allahu canhuma khaطaba rasuulu salى اllahu alayhi wasalam rasuulku waxa uu u geed fadhiistay zaynaba binta jaxshin lizayd bni xaarihata gabadhii la odhan jiray eh, zaynab bintu jaxsh ayaa rasuulku wuxuu u doonay lizayd bni xaarisa saxaabigii lo odhan jiray zayd binu xaarisa fa abat dabeete way diiday wa abaa ahluha ehelkeediina waa u diideen fa anzala allahu alla waxa uu ka soo dejiyey arrintaa iyada ah qowlahu tacaala wamaa kaana limu'minin walaa mu'mina uma habboono uma bannaano qof mu'min raga iyo gabadh mu'minada midnaba idaa qada allahu warasuuluhu amran ilaahay iyo rasuulkiisu marka ay arrin go-aamiyaan an yakuuna lahum alkhiyara in khiyaar iyo ikhtiyaar uu u sugnaado min amrihim arrinkooda oo ay door iyo ikhtiyaar geliyaan waman yacsi llaaha warasuulah qofka ilaahay iyo rasuulkiisa caasiya faqad dalla dhab ahaantii waxa uu lumay dalaalan mubiinan baadicad cinda dalika aayaddaasi markii ay soo degtay qabiluu arrintii waa aqbaleen zayd loo doonayey fa dakhala calayha zaydun zayd baa la aqal galay oo guursaday zaynab bintu jaxshin walaakinahaa hase ahaatee saarat waxay ahayd taftakhiru calayhi mid ugu faanta bisharafihaa sharafteeda wa nasabihaa iyo reerka ay ka dhalatay fa shakaaha arrintaasu uga cawday waa zayde gabadhaa zaynab ila rasuuli sala allahu alayhi wasalam rasuulka ayuu gaashka ka tuuday fa amarahu rasuulu sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxa uu amray biixtimaali sabri calayha inuu sabir iyo dulqaad u yeesho oo arrintaasi waxa weeye uu u sabro fa sabara waa sabray oo waa dulqaatay waa zayde xataa daaqat nafsuhu ilaa naftiisiiba ay cidhiidhi gashay sidii hadalkeeda uu ugu dulqaadanayay faahbara arasuula sala allahu calayhi wasalam zayd wuxuu rasuulka markii dambe u sheegay bilcasmi inuu go-aansaday calaa talaaqihaa zaynab inuu furo fa amara allaahu alla waxa uu faray alrasuula sala allahu calayhi wasalam rasuulka an yatasawaja inuu guursado zaynaba zaynab bacda talaaqihaa zayd marka uu furo kadib xifdan iyadoo la ilaalinayo lisharafihaa sharafteeda wa dafcan iyadoo meesha laga saarayo linisaaci isqabqabsiga washiqaaqi iyo khilaafka wa ibtaalan iyo burin la burinayo licaadati tabani caadadii iyo dhaqankii jaahiliyada ka jiray ee ahaa waxaa loo yaqaano tabaniga oo macnihiisu yahay qofku cid aan dhalin inuu ku abtirsado darsigani waxa uu ku saabsan yahay ama uu ka warramaya mas'aladaa khusaysa zayn zayd binu xaaritha iyo zaynab bintu jaxshin labaduba waa laba saxaabi oo qiimo badan arrintan iyada ahina waxay ku bilaabantay zayd binu xaaritha oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu aada u jecla ayaa waxa uu damcay inuu u guuriyo amaba uu u doono zaynab bintu jaxsh markii dabeetana waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam arrintaa iyada ah uu zaynab iyo reerkeediiba kala hadlay ama waalidkeedii markii hore way diiday ehelkeediina waa u diideen waayo waxay u arkayeen sharaf ahaan iyo qiimo ahaan inaanay u dhigmin zaynab zayd binu xaaritha oo dee ay ka derajo sarrayso zayd binu xaaritha asal ahaan dee addoon buu ahaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa xoreeyey oo waa mowla rasuuli sala allahu calayh wasalam inantaana waxaa rasuulku ugu doonayay zayd aad buu u jeclaayo wuxuu islahaa reer wanaagsan iyo inan wanaagsanba u raadi markii markaasi ay diiday ehelkiina ay diideen baa aayaddan qur'aanka ahi ay soo degtay wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim mu'min iyo mu'mino toona uma habboona uma sugna ilaahay iyo rasuulkiisu haddii ay go-aan ridaan in iyagu ay door iyo ikhtiyaar yeeshaan uma bannaana go-aankaa ilaahay iyo rasuulkiisu ay gaadheen baa lagu soconaya macnuhu weeye oo mu'minkii laga doonaya zaynab bintu jaxshin markii aayaddaasi ay soo degtay baa waxay rasuulka ku tidhi calayhi salaatu wasalaam qad radi qad radiitahu lii yaa rasuula allah oo rasuulkii ilaahayow ma raalli baad iiga noqotay inaan zayd guursado markaasaa rasuulku waxa uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam haa markaasaa waxay ku jawaabtay idan laa acsi rasuula allahi sala allahu alayh wasalam mar haddii ay sidaa tahay rasuulkii ilaahay amarkiisa diidi maayo sidaasaan ku qaatay markii bilowga horena markii bandhigga loo samaynayey ee guurka lagala hadlayay markii hore waxay mooday inuu rasuulku iyada u socdo laakiin markii ay dee ogaatay inuu zayd yahay bay diidmada ka hor keentay marka aayaddaasi markii ay soo degtay dee amarkii ilaahay iyo amarkii rasuulka meel loo dhaafaa ma jirto qofka muuminkaahina waa ku qalan yahay oo ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku waajibiyey markii markaa zayd loo guuriyey zaynab weli hadalkii muu istaagin oo dee qanaacadii nafsiga ahayd baa maqan inay ku qanacdo qalbi ahaan markaa hadalladay ku celcelin jirtay waxaa ka mid mida ah inay u sheegi jirtay inay ka sharaf badan tahay zayd oo waxay odhan jirtay waan kaa sharaf badane marka leega reerka aan ka dhashay iyo sharaftayda yacni hadalladaasaa in badan ku kusoo noqnoqonaya zayd markaasuu rasuulka uga soo ashkatooday calayhi salaatu wasalaam rasuulku waxa uu ku uhi iska sabir zaydow u dulqaado oo u sabir hase ahaatee may joojino ile qanaacadii nafsiga ahayd baa maqane hadalladaa zaydna dhibaya ee ku saabsan yacni faanka iyo dee inay xoogaa u sheegaysa inay ka sharaf badan tahay aada bay u dhibeen labada qof ee isqabana waxyaabaha saameeya waxaa ka mida ah midkoodka kale inuu arkay inuu ka hooseeyo oo uu isleeyahay dee si kaluun baan waxu yaro qaadi kari waaye kuma guursadeen oo kale ayuun bay dee ka dhigantay sidaa awgeed baa waxyaabaha reeraha burburiyay dee ka mid tahay sideedaba hadday gabadhu ninka u faanto ama isagu u faano macnaha halkaa qanaaco rasmi ma taallo weeye waxyaaba kaluun baa la xeerinayaae qanaaca ma taallay ka dhigantay sideedabana dee qofka in qalbigiisa loo ilaaliyaa fiican markaa rasuulku wuxuu kula teliyey inuu iska sabro zayd oo uu dulqaato laakiin dee dulqaadkii uu sii wadi kari waayey way ku adkaatay ilaa naftiisiiba ay cidhiiri gashay markaasaa wuxuu rasuulka u sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu doonayo inuu iska furo waxaweye zaynab oo uu sii daayo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa marka horeba looga warramay sidaynu arki doonno in zayd uu furi doono zaynab kadibna isaguu guursanay waa loo la amrayba marka uu furo zayd ee uu ka dhammaado in rasuulku calayhi isalaatu wasalaam guursado haddana iyadoo sidaa tahay baa rasuulku si aanu ugu ekaanin nin doonaya inuu zayd gabadha ka furto dadkuna aanay taa u arkin baa rasuulku zayd mar walba wuxuu ku lahaa ilaahay ka cabso reerkaaga hayso oo sabir oo dulqaado isagoo og halka ay wax ku socdaan iyo siday noqon doonto waxaa laakiin iyadoo aan sax ahayn oo aan sugnaan qasaska qaarkood iyo waxyaabaha qaarkood oo sheekooyin ay soo wariyaan qaarkood oo ah oo bal noqonayaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam sharaftiisi iyo qiimihiisi meelka dhac ku ah in maalin maalmaha ka mid a ah rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo agmaray zaynab oo dee markaa zayd xaas u ah dabeetana iyada oo socota ayaa dabaylba ku xidhatay dabeetana jidhkeedii qayb ka mida bay maradii ka fayday markaasuu rasuulku arkay calayhi salaatu wasalaam jidhkeedii qeyb ka mid oo markaasuu yihi subxaana allah qurux badanaa gabadhu ma fahamte markaasaa dabeetana uu rasuulka damac galayba damacaasoo hadda in zaydba uu ka qaato waxaasay qaarkood kutubta ku xarxariiqaan rasuulkana calayhi salaatu wasalaam sharaftiisii meelka dhaca ku ah wuxuu ilaahay ku sifeeyey nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa innaka la calaa khuluqin cadiim dhaqankaa aadka u weyne ilaahay ku ammaanay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam bay tani ka hor imanaysa inuu gabadh xaqanaasoo ajinabi ka ah jidhkeedii eega u iska damcay dabeetana marka war sugan ma aha war sugan ma aha laakiin waa war uun qaarkood ay sheegaan oo kutubta qaarkoodna aad ku arkaysaba markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo amarkii ilaahay fulinaya ayaa zayd markii uu zaynab furay baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu guursaday iyadoo la fulinayo ama uu fulinayo amarkaa ilaahay subxaana wa tacaala laba arrimood baana iyo laba ujeedo sheekhu saddex baabuu ka dhigay ayaa waxa weeye guurkaasi looga dan lahaa uu rasuulku zaynab oo zayd uu furay u guursaday arrinta koowaad ee kitaabku inoo sheegay waxa weeye ifa xifdan lisharafiha iyadoo sharafteedii la ilaalinayo qodobka labaadna waxa uu ahaa wa dafcan linnizaaci washiqaaq iyadoo laga hortegayo isqabqabsi iyo khilaaf iyo qodobka xigo ah wa ibtaalan licaadati taman tabani waana ta ugu muhiimsan weeye burin la burinayo waxaa loo yaqaano tabaniga tabannigu waxa uu ahaa in qofka loogu abtiriyo ciddii uu la koray ama ciddii addoonka uu ahaan jiray xoraysay in looguba abtiriyaba zayd binu xaaritha berigii hore waxaa loogu yeeri jiray zayd binu muxamed saynu arki doono tabanigu waa ka oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee zayd muu dhalin haddana zayd binu moxamed baa la odhan jiro tabaniga taasaa looga jeeda in loogu abtiriyo cid aan dhalinba caadada iyo dhaqankaasaa carabi lahayd haddaba guurkaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu zaynab guursaday zaynab oo ahayd mid uu zayd furay zaydna loogu yeedhi jiray zayd binu muxamed caadadii iyo dhaqankii ahayd cid aan dhalin qofka in loogu abtiriyo ayaa guurkani meesha ka saaray waayo waxay u arkayeen dee ama dhaqankoodu ahaayo u muuqata iyaga mar haddii zayd uu zaynab furay inay ka dhigan tahay zayd oo inankii rasuulka ahi zaynab inuu furay marka rasuulku zayd inuu wax ka doono ama guur ka doono inaanay saxayn bay u waxaan leey zaynab inuu ka doono guur ama uu damco zaynab inaanay sax ahayn bay u arkayin dhaqankooda marka la eego oo dee inankaagu gabadhii uu furay dee guurso ayay u yaro ekayd agtooda marka la eego waa dhaqankoodii iyo caadadoodii taana waa la buriyey zayna barka waxay ahayd markii dambe mid dumarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka laysu yaro faanayo way u faani jirtay oo maadaama iyada dee waxa weeye ilaahay baa amray rasuulka calayhi isalaatu wasalaam inuu guursado oo amarkaasi xagga sare ka yimi marka gabadh waliba ay yaro faanto iyadu waxay odhan jirtay idinka waxaa idin guuriyey zawaj zawajakunna ahaalikunna ehelkiinnaa idin guuriyey oo inan walba dee waxaa laga doontay weligeedii wazawajanii allahu min fawqi sabci samaawaat laakiin aniga waxaa layga soo guuriyey fawqa sabci samaawaat marka intaasaan idin dheerahay bay odhan jirtay waana dee arrin waxa weye runtii ay dumarka rasuulka calayhi isalaatu wasalaam kaga duwanayd khaطba rasuulu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulku waxa uu u doonay zaynaba binta jaxshin lizayd bni xaariثa zaynab bintu jaxshin baa waxaa rasuulku uu u doonay zayd binu xaariثa fa aabat dabeete way diiday wa abaa ahluhaa ehelkeediina waa diideen fa anzala allahu alla waxa uu ka soo dejiyey arrintaa iyada ah wamaa kaana limu'minin walaa mu'mina mu'min iyo mu'minad toona uma habboona idaa qada allahu warasuuluhu amran ilaahay iyo rasuulkiisu haddii ay arrin go'aamiyaan an yakuuna lahum alkhiyaratu min amrihim in khiyaar iyo dooransiin la siiyo oo ay qaataan door bal waxay ku go-an yihiin amarka ilaahay iyo amarka rasuulka waman yacsi illaha warasuulah qofka ilaahay iyo rasuulkiisa caasiya faqad dalla dalaalan mubiina waxa uu lumay lumitaan cad cinda dalika aayaddaasi markii ay soo degtay agteeda qabilu waxay aqbaleen arrintii iyada ahayd waa guurkii fa dakhala calayha zaydun zayd baa zaynab la aqalgalay oo dee muddo sanadaabay wada joogeenoo ay xaas u ahayd walaakinahaa hase ahaatee saarat waxay ahayd taftakhiru calayhi mid ugu faanta bisharafihaa sharafteeda wa nasabihaa iyo reerka ay ka dhalatay fa shakaaha ila rasuuli sala allahu calayh wasalam arrintaa ay zaynab ku hayso zayd wuxuu uga cawday rasuulka calayhi isalaatu wasalaam fa amarahu rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku zayd waxa uu amray bixtimaali sabri calayha inuu sabir u yeesho oo uu waxa weeye sabir iyo adkays la yimaado fa sabara wuu u sabray xataa daaqat nafsuhu ilaa naftiisiiba ciliili ay gashay fa ahbara rasuula sala allahu calayhi wasalam kadib baa zayd wuxuu rasuulka u sheegay bilcasmi go-aanka uu ku gaadhay calaa talaaqiha inuu furo fa amara allahu alla waxa uu faray alrasuula sala allahu calayh wasalam rasuulka an yatasawaja inuu guursado zaynaba zaynab bacda talaaqihaa kadib marka uu furo waxa weeye zayd xifdan iyadoo la ilaalinayo lisharafihaa sharafteeda wa dafcan iyadoo laga hortegayo linisaaci isqabqabsiga washiqaaqi iyo khilaafka wa ibtaalan iyo burin la burinayo licaadati tabani caadadii iyo dhaqankii jaahiliyada carbeed ee ku dhaqmi jireen ee ahaa in qofku cid aan dhalinba uu ku abtirsado as'ila liman khaطba rasuulu salى اllahu alayhi waslama zaynaba yaa rasuulku zaynab uu u doonay markii hore maada anzla allahu fi dalika arrintaa iyadaa muxuu ilaahay ka soo dejiyey marka laga hadlayo aayaadka qur'aaniga hal qabila ahluha zaynab ehelkeedii iyo qaraabadeedii miyay aqbaleen bacdamaa nazala fii sha'niha kadib markii aayaadkaa arrintaa ka warramaya ay soo degeen bimaada amarahu rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku muxuu zayd amray cindamaa shakaaha ilayhi markii uu zaynab kasoo dacwooday bimaada amara allahu rasuulahu ilaahay rasuulka muxuu faray calayhi salaatu wasalaam bacda an cazama kadib markii uu go-aansaday zaydun zayd calaa talaaqiha zaynab inuu furo addarsu alcishruuna darsiga labaatanaad ibطaalu tabani waa burintii la buriyey waxaa loo yaqaano tabaniga oo ah inuu qofku cid aan dhalin ku abtirsado kaana rasuulu sala allahu calayh wasalam rasuulku waxa uu ahaa mutakhidan mid ka dhigtay zayd bna xaarihata zayd binu xaariha kabnihi sida inankiisa oo kale xataa alxaqahu ilaa rasuulku zayd uu haleeshiiyey binasabihi abtirsiintiisa kamaa kaanat sidii ay ahaydba caadatulcarabi dhaqankii carbeed fi tabani marka laga hadlayo in qofka loogu abtiriyo cid aan dhalin falamaa amarahu markii ilaahay uu amray rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam bizawaaji zaynaba zaynab waxa weeye guurkeeda qaala lizaydin rasuulku zayd wuxuu ku yidhi amsik calayka zawjaka xaaskaaga iska hayso oo wataqi illaaha ilaahayna ka cabso hadda wuu ogaa rasuulku calayhi salatu wasalaam inuu zayd zaynab furi doono oo isagu uu guursan doonay ila ilaahay baa uga warramo u sheegay wa akhfaa waxa uu qariyey rasuulku amra allaahi amarkii ilaahay ee ahaa inuu zaynab dee guursada rasuulku calayhi isalaatu wasalaam marka zayd ay kala tagaan wa huwa iyadoo rasuulku yaclamu uu og yahay annahu arrinkaasi laabudda inuu lagama maarmaan yahay xaasilun ou yahay dee mid dhacaya mid dhacayo oo lagama maarmaana inuu yahay waa ogaa in zaynab iyo zayd ay kala tegi doonaan kadibna zaynab uu rasuulku guursan doono calayhi isalaatu wasalaam iyadoo ay sidaa tahay baa haddana wuxuu ku lahaa waar zaydow xaaskaaga iska hayso ilaahay ka cabso liannahu khashiya maxaa hadalkaa ka keenay rasuulka calayhi salaatu wasalaam muxuu ugu odhan waayey mar haddii aad ka cabanayso marka horeba waa lay amray inaan guursaday ii fur muxuu ugu odhan waayey ama arrintaasaa dhici doontaba muxuu ugu odhan waayey liannahu khashiya waayo rasuulku wuxuu ka baqanayay an taquula alcarabu inay carabi tidhaahdo tasawaja muxamedun muxamed waxa uu guursaday muطallaqata bnihi inankiisu gabadhii uu furay ile zayd bay ka aaminsan yihiin ama ugu yeedhayeenba inuu yahay inankii nabi moxamed alayh isalaatu wassalaam faanzala allahu fii dalika arrintaa ilaahay waxa uu ka soo dejiyey aayaadkan qur'aaniga ah ama aayaddan qur'aanka ah falamaa qadaa zaydun minha wataraa waxaa ilaahay leeyahay falamaa qadaa zaydun zayd marka uu ka guto minhaa zaynab xaggeeda wataran xaajadiisa iyo baahidiisa ee dee ay kala tagaan zawajnaakahaa nabi moxamedow gabadhaa adigaanu kuu guurinnay likay laa yakuuna cala almu'miniina si mu'miniinta dushooda aanay ugu imanin ama ugu dhicin xarajun wax culays ah fii aswaaji adciyaa'ihim inamadii loogu abtirinayay aanay dhalin dumarkii ay fureen inay guursadaani si aanay wax dhiba u noqon oo wax dembi ah inuu ka dhalanayaa ah, waxa weeye aan loo aaminin idaa qadaw minhunna marka ay ka dhamaystaan watara xaajadii iyo dee waxa weye reernimadii wa kaana amru llaahi amarka ilaahayna waxa uu ahaaday mafcuulan mid fulaya uma dabeetana intaa kadib xurima waxaa la xarimay attabannii abtirsiinta qofku uu ku abtirsanayo cid aan dhalin cala almuslimiina muslimiinta ayaa laga xarimay limaa fiihi min al adraari dhibaatooyinka ku sugan awgeed wa unzila fiihi arrintaana waxa ilaahay uu ka soo dejiyay aayaddan qur'aanka ah maa kaana muxammadun nebi muxamed ma aha calayhi salaatu wasalaam abaa axadin mid aabba u ah mid idinka idinka eh, abaa axadin midkiin mid aabba u ah midkaasoo min rijaalikum raggiinaa waaweyn ka mid ah walaakin hase ahaatee rasuula allaahi rasuulkii ilaahay weeye wa khaatama annabiyiina ambiyada kii lagu khatimay weeye wa kaana allaahu allana waxa uu ahaaday bikulli shayin shay kasta caliima mid u cilmi badan wa min dalika alxiini laga soo bilaabo maalintii aayaddaasi ay soo degtay saara ismu zaydin zayd magiciisii oo dhammaystiran waxa uu noqday zayda bna xaarihata badalan iyadoo laga bedelay oo laga guuray min zayd bni muxamedin yeedhmadii marka hore ahayd zayd bnu muxamed darsigani waxa uu ku saabsan yahay ibtaalu atabani burin la burinayo abtirsiin tii khaldanayd ee ahayd qofka in loogu abtiriyo cid aan dhalin haddaba rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadaama zayd binu xaaritha dee gurigiisa uu ku koray oo marka horena la xoreeyey oo guriga rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu dee joogay oo uu ku hana qaaday waxaa rasuulku uu ugu yeedhay dadkuna ay ugu yeedhi jireen zayd binu muxamed waa sidii dhaqanka iyo caadada carbeedba ay ahayd zayd binu muxamed baa la odhan jiray markii haddaba zayd uu furay zaynab bintu jaxsh inta aanu furin intii ashkatada iyo cabashada uu ku jiray rasuulku calayhi salaatu wasalaam mar walba waxa uu ku lahaa zaydow ilaahay ka cabso oo reerkaaga hayso oo sabiroo dulqaado waana ta ilaahay aayadda uu kaga warramay waid taquulu للذي ancama allahu calayhi wa ancamta calayhi amsik calayka zawjaka wاtaqi اllaah watukfii fii nafsika ma allahu mowdiih watakhsha annaasa wallahu axaqu an takhsha xilli aad ku lahayd kii ilaahay u nicmeeyey waa zayda adna aada u nicmaysa amsik calayka zawjaka warsiyadow xaaskaaga iska hayso aada ku lahayd oo ilaahay ka cabso waxaa ilaahay leeyahy watukfii fii nafsika mallaahu mubdiih arrin ilaahay uu muujin doono oo iska soo shaacbixi doonto baad isku dayeysa inaad qariso oo dadku aanay ogaanin wa takhsha annaasa wallahu axaqu an takhsha dadkaad ka baqanaysay ilaahay baana mudan in laga baqdo oo u xaq leh macnuu waxay rasuulku calayhi salaatu wasalaam maadaamoo caadadan iyo dhaqankan ahaa waxa weeye uu ahaa mid ku adag carab dhexdeeda tabandhiga iyo in ninkaa loogu abtirinaya haddii gabadhii uu furo ama uu furaba kan uu ku abtirsanaya aanu guur ka damcayn ile waxa weeye waa inankiisii oo kale ah macnaa waxa weeye arrintaasi ayaad islahayd dadku way kugu ceebayn doonaan sidaa awgeed baad cidba ugu sheegi weydayoo aada u qarinaysay ilaahay subxaanahu wa tacaala rasuulka waxa uu faray calayhi salaatu wasalaam in zaynab marka zayd uu furo uu guursado falamaa qadaa zaydun minha watara waa saxaabiga keliya si cad qur-aanka loogu sheegay falamaa qadaa zaydun ha abu bakar oo kale de waa lagu sheegay laakiin isaga waxaa la yidhi id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan in allaha maca waayo laakiin zayd toos baa loo carabaa waxaa markaa ilaahay uu tilmaamaya zayd marka uu ka dhammaysto zaynab reernimadu u kala dhammaato zawajnaakaha adigaanu kuu guurinay nebi moxamedow calayhi isalaatu wasalaam likay laa yakuuna cala almu'miniina xarajun fii aswaaji adciyaa'ihim idaa qadaw minhunna wataraa aayaddu waxay tilmaamaysaa cillada iyo xikmadda iyo ujeedada rasuulka loo faray calayhi salaatu wasalaam zaynab oo uu zayd furay inuu guursado sababtuna waxa weeye in caadadii iyo dhaqankii carbeed meesha laga saaro ee ahaa qofka amaba ninku ninkaa uu ku abtirsanaya ee aan dhalin dee haddii uu ninkani gabadhii furo in ninkaa uu ku abtirsanaya gabadhu aanay u bannaanaan dhaqanku saasuu ahaa waayo waxay u arkayeen dee inankiisii inuu yihi ninna dee inankiisu gabadhuu furay ma damco oo kama daba tago ama guur kama doono si haddaba taa meesha looga saaro ilaa wax sharciya ma yahayne caado iyo dhaqan carabi ay u arkaysay un wax wanaagsan inuu yihi bay ahayd laakiin dhaqan sharcigu sheegay ama sharciga waafaqsan muu ahayn qofkana cidaa qofkuna cid aan dhalin kuma abtirsan karo kuma abtirsan karo waayo aayaadkaasi markii ay soo degeen waxaa la xarimay tabandhigii waayo dhibaatooyin badan baa ku jira oo ay ka kow tahay in nasabkii iyo abtirsiintiiba ay lunto tii rasmiga hayde ile qofkan waxaa loogu abtirinayaa qof aan dhalin fulan binu fulaan fulaankan la sheegayaa kii dhalay maaha waa kii xoreeyey uu addoonka u ahaan jiray ama korsadee gurigiisa uu ku koray marka nasabkii iyo abtirsiintii rasmiga ahayd inay lunto ayaa dee ka dhalinaysa dhibaatooyinka ugu waaweyn bay kamid tahay ka mid ahayd sidoo kale dee axkaam bay ka dhaliyeen ay ka ratibeen aan sharciga waafaqsanayn oo ay ka mid tahay dee ninkaa inanka laga dhigtay gabadhuu furo inaan ninkan uu inanka u yahay aan u guursan karin oo iyanaa xukun dee sharciga marka la eega aan meel ku lahayn haddaba markii ay arrintaasi si ay u hirgasho dadku u fahmaan aayaad qur'aaniya faahfaahiyey maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum nebi moxamed ma aha mid ka mida raggiinna mid aabbow a ma aha oo ishaaradu hadda waxay ku socotaa waa zayd inaanu rasuulku dhalin calayhi salaatu wasalaam aabbana aanu u ahayn looguna abtirin karin wey macnaha oo raggaa waaweyn ee dee waxa weeye saxaabada midna rasuulku aabba uma ahayn bal inamadiisu waxay dhinteen iyagoo wada yaryar sooma ha ibraahim iyo qasim iyo man man cabdillaahi saddexdaas sila iyagoo aan yani aad u yar bay dhinteen marka nin hanaqaad gaadhay oo gaashaan qaad noqday ma markumuu jiray sidaa awgeed min rijaalikum waxay tilmaamaysaa raggaa waaweyn ee hana qaaday mid ka mid a ah rasuulku aabba umu ahayn haddii xagga dumarka marka la eego hablihiisi weyn waaweyni bay dee ku soo gaadheen oo reeray yeesheen oo carruur bay yeesheen marka waxa laga hadlayaa ragga waayo haddaba aayaddaasi markii ay soo degtay laga bilaabo halkii marka hore zayd binu xaarise loogu yeedhi jiray zayd binu muxamed waxaa loogu yeedhay magicii aabbihii ee rasmiga ahaa waa zayd binu xaaria ah. wax calool xumaayo wax cuqdadana bu kamuu qaadin de amarkii ilaahay weeyaan waa ta labaadee isaga sidaasaa dan u ahayd iyo ciddii la xukun ahayd ama la nooca ahaydba in loogu yeedho dee ciddii dhashay rasuulkana calayhi salaatu wasalaam aada buu u jeclaa zayd oo markii aabihii ah, uu in badan raadinayey uu ka lumayla oo muddu waayey markii rasuulka calayhi salaatu wasalaam gurigiisa ugu yimi zayd oo jooga waxaa zayd la kala dooransiiyey inuu aabihii raaco iyo inuu rasuulka la joogo calayhi salaatu wasalaam waxaanuu doortay inuu rasuulka iskala joogo marka aada buu u jeclaa kaana rasuulu sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxa uu ahaa mutakhidan mid ka dhigtay zayd bna xaarihata zayd binu xaariha kabnihi sida inankiisii oo kale xataa alxaqahu binasabihi ilaa abtirsiintiisiiba uu haleeshiiyey kamaa kaanat caadatu lcarabi sida dhaqankii carbeedba uu ahaa fi tabani marka laga hadlayo abtirsiinta qofku cid dhan inuu ku abtirsado ee ay samayn jireen falamaa amarahu bizawaaji zaynaba markii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu faray rasuulka calayhi salaatu wasalaam zaynab inuu guursado oo dee u ahayd marka horena zayd xaas qaala lizaydin rasuulku zayd waxa uu ku yidhi amsik calayka zawjaka xaaskaaga iska hayso oo wataqi illaaha ilaahay ka cabso wa akhfaa waxa uu qariyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam amra allaahi amarkii ilaahay ee ahaa zayd marka uu furo zaynab inuu guursado walxaal buu rasuulku arrintaa qarinayay yaclamu uu og annahu arrinku inuu yahay laa budda xaasilu inuu lagama maarmaan yahay arrinkaa dhicitaankiisu maxaa taluu rasuulku arrintaa uu u qarinayey liannahu maxaa yeelay khashiya waxa uu ka baqanayay an taquula alcarabu carabi inay tidhaahdo tazawaja muxamadun muxamed waxa uu guursaday muطallaqata bnihi inankiisu gabadhii uu furay markaa dee ceeb bay u arkayeen faanzla allahu fii dalik arrintaa ilaahay waxa uu ka soo dejiyay aayaddan qur'aanka falamaa qadaa zaydun minha waطra nabi moxamedow zayd marka uu ka dhammaysto minhaa gabadhaa xaggeeda waa zaynabe wataran xaajadiisa iyo baahidiisa baahidii reernimo zawajnaakaha waanu kuu guurinnay likay laa yakuuna cala almu'miniina si mu'miniinta dushooda aanay ugu imanin xarajun wax culays ahi fii aswaaji adciyaa'ihim guurka ay guursanayaan dumar raggan ku abtirsanayaa dumarkii ay fureen idaa qadow minhunna markay ka dhammaystaan dumarkaa xaggooda wataran xaajadii reernimo wa kaana amru llahi ilaahay amarkiisuna mafcuulan mid fulaya ayuu ahaaday uma intaa kadib xurima waxaa la xarimay attabani abtirsiintaa khaldan oo qofku cid aan dhan inuu ku abtirsanayo cala lmuslimiina muslimiinta waa laga xarimay waxaana looga xarimay lima fiihi min aladraar dhibaatooyinka ku sugan awgeed wa unzila fiihi arrintaana ilaahay waxa uu ka soo dejiyay aayadan qur maa kaana muxamadu abaa axadi min rijaalikum walakin rasuula اllahi wakhatama الnabiyiin wa kana allahu bikuli shayin caliima wa min dalika alxiin laga soo bilaabo xilligaa aayaddaasi ay soo degtay saara waxa uu ahaaday ismu zaydin zayd magiciisii waxa uu noqday zayda bna xaariata badalan iyadoo laga bedelay oo laga guuray min zayd bni muxamedin as'ila kayfa kana rasuulu salى اllahu alayh wasalam sidee sideebay ahayd rasuulku inuu ahaa mutakhidan mid uga dhigtay zayd bna xaari mid ka dhigtay zayd bna xaariata zayd bnu xaaria rasuulku muxuu ka dhigtay maada qaala lizaydin rasuulku zayd muxuu ku yidhi xiinamaa amarahu allahu markii alla uu faray bizawaaji zaynaba zaynab inguursado limaada lam yatasawajha rasuulku calayhi salaatu wasalaam limaada lam yatasawajha muxuu u guursan waayey markii hore oo bimacnaa marka hore muxuu u odhan waayey ii fur dee aan guursadee maada nasala bacda dalik intaa kadib waxa weeye aayaadkii soo degay maxay ahaayeen wa ilaa huna naktafii wsala allahuma calaa nabiyina muxamadi wcala aalihi wasaxbihi wslama